بصفة الفاسد والمبتدع ونaحوihma بسyد ونaحوihi bab نahyi reeboyan baabay عan مخاطبة الفاسق فاسق lahadlow shay بسyدin وanaحوihi lika lahadlaaw reebow keediyan baabay والمبتدع bab نahyi reeboyan baabay عan مخاطبة المبتدع مبتدعgi lahadlow shay la reeb bisayidin wanaxwi lakala khidaaba wla reebiyen baabay wanaxwihima naxwi lfasigi walmubtadic fasig iyo mubtadic wali lamid e lakahadlo lakala khidaabo shay reebo shayen baabay bisayidin sayid lakala khidaaba wanaxwi naxwi sayid baabnahy hada kan baabnahy reeboyen baabay can mukhaadabat lfasigi walmubtadic fasig iyo mubtadic kalahadlowkooda lasku reeb bisayidin wanaxwi lakala hadlaw lasku reeb i wanaxwihima baab nahyi reeboyen baabay can mukhaadabati naxwihima naxwi fasigi walmubtadic fasig iyo mubtadic wali lamid eh lahadlowkooda lasku reebiyen baabay bisayidin sid lakala hadlaw wanaxwi naxwi sayidi ya sayidu ya kada leraw mana reebowkeediyen baabay وعn buraydata رadi الlahu taala canhu gala burayda may kagolay gaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagolay laa tagulo lilmunaafiqi munaafiq lahaanti sinin arten sayidun sidinin arten wa ay wali fainahu ina almunaafiga in yaku huwa munaafiq hadi sayidan haal fakad askadtum dhiribgeliden rabakum caza wajala dhiribgeliyaasan wa lang oo sidin hayne maga faydakasheegden kolkun rabia dhiribgeliyaasan lankini lang munaafiq iyo kalkun inta lanku daliil sidi munaafiqaas iyo faasigaas iyo mubtadicigaas i wali lamid oo dhanba ahlulfujur on kulisho sayid malka erkoro mal erkoro lilay hay wali sayid lang oo yani lang oo sharaf leh sayidna lang munaafig e eh, ma fasig e eh, ma mubtadice eh, mal erkoro malka lakadaabo karoa qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimere laa tagulon arten lilmunaafigi lang munaafig e lahantis ining arten sayidun ya sayidu sido ining arten wa may wali fa inahu in almunaafiga munaafig iyaku huwa munaafig adi sayidan sidaas hadisin sidka weelano sidka weelaan fayasidna maehen fakad askadtum way dhiraf geliyaasan rabakum rabigin a dhiraf geliyaasan caza huwa rabo gaalibaday wajala huwa rabo wiinadi iya dhiraf geliyaasan way may walay sayid maylan kastay rafiic lbedri lan sharaf shay sareeyo calaa gayrihi kusareeyo lere lan lankakal kusareeyo iyo sharaf lere rafiic lbedri calaa gayrihi lan sharaf shay sareeyo keyr shay kusareeyo sayid lere kalkun lang munaafiqe ama muqtadice mismae faasig hoob ya sayid ders dadka kal adi kusareytu gimin weli ilahay dhirifgeliyaasan lankana munaafigana qiimo male ilahay dis qiimo makale kalku ilahay ya dhirifgeliyaasan umay welay lang o qiimo ilahay disanka lahay ya qiiman welaytan taasu malagolala fa inahu shaniya in yakuwa munaafig yadihaado sayidan sidaas fakad iskadtum fakad askadtum dhirifgeliden rabakum caza gaalib aday wajala winade dhirifgeliden wa yani saaso fakad askadtum rabakum xaysu cazamtum isin winayten caduwa huwa ilahay odow shee winayten aladi kharaja can cubudiyatihi adoonnimadiis doon kubahay watalaacaba bidiini ilahay diintiska ciyaari lankaasa winaya haysan kalkun lang oo ilahay odow shay aninil winay malagol reed hawaamay urey waxdilka abu daawod bisnaadi saxiin baabu karaahiyati sabi lxuma ganda aayowkeeda kahashadeediyan baabay baabu karaahiyati sabi lxuma jiridi jiri aayowkeeda kahashadeediyan baabay oo jiridii gandada kahaytumal aayaalili an jaabirin radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalama dakala rasuulka gali calaa ummi saib gibirto ummusayib konideed eraan gali o umalmusayib umalmusayib y musayibka kolera aadis an gali misayib lankolera aadis kunila a faqaala nabiyuna umay kagolay malaki may kin sugnaadi ya umasayib umasaayibo imay kin sugnaadi o ya umalmusayab umalmusayiba imay kin sugnaadi turafrafina yani dhagdhagaagahaitla jiljiladahaitla may kadaareen qaalat meertay alxumaa kandhuwaay laa baraka allahu fiiha alla ma barakeeyo e eh. kandhisadi in gadgadihaite in hufdhohayteen faqaala nabiy naomay golay laa tasubiin aytoy alxumaa gandang aytoy fa inaha ina alxumaa gandadu tudiibu tabiyaase khabaaya bani aadam bani aadam ka gefiyaalshaylay tabiyaase kama sidi yudhibu lkiru buufanaagan tabiya oo kale habasaalxadidi birtuwa sakshi an tabiya oo kale iya banu aadam gabshe tabiyaase an aytoy gandada fari rasuulkana sala allahu alay wasalam jaabir radialahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam dakala rasuulka gali calaa uma saib ala umi saaib angali o umi lmusayib shakraawilay wa ini umu saaib gibirti magaasharaa misne umlmusayib laraag shakiyaay faqaala nabiy naumay golay malaki ma sabata laki may kin sugnaadi ya uma saaibi umusaayiboy may kin sugnaadi o ya uma lmusayabi uma lmusayaboy may sugnaadi musayab aadisoy may kin sugnaadi turafrifin tura yani tuzaf yani wa kay masalan tuzafzifina tataxarakina hal ad dhagdhagaagaas osiani wede tudafdifina e tataxarakina kitaabka la firi adon gor xarakatan saricatan wa wamacnaahu mayba tartacidu jiljildahaitla may kadaariy manaa jilda yani jiljilaasi kolkun tudafdifina tuda yani maykidi tudafdifina hal ada jiljildahait ay tataxarakina hal ada dhagdhagaadahait maykidi qaalad maertay alxuma kandhisadi ingalahay kandi boodboodiyahaiterti mana kandi boodboodi isaaran laa baraka lahu alama barakeeyo ee fiha fi lxuma gandhada tan ee lama barakeeyo gandhisay welahten faqaala nabiyuna umay ka golay laa tasubi ngaytoy alxuma gandha ngaytoy a gandhada ngaytoy may wali faina in alxuma gandhada tudhibu hiya xumada tabiyaasa khabaaya bani aadama bani aadam gafiyaashe iyo tabiyaas waay kamaasadi gafiyaashay oo macnawi e hoos ka jaraan iyo tirtiraasa tabiyaas wal oo dhaahir ah oo kolkan la araga rasuul kalkashiba kashiba sala allahu alay slam si wala dhanfaam kamaa sidii oo kale mooshidiya yudhibu lkiru buufanaag intabiyaw habata alxadidi birtu wasakshi intabiya oo kale yo intabiyaasu birtu mayba yani buufanaaga dabka lageliye hoob la fadaa manaa yembadantang misaartun hoob kinkujabn kinkujabne fadaas somaalka lanjeeyey birta dabka hageliye yani gaduuda anagadaas kalku wasaki reeb wala afuufe gaduudkas hoob anag wala wasak eh kubahaas buufinega sa afuufe man wala laga afuufaay wasakalakubiyahay beska dhowti biyo lageliye wal dhansiye biyo lawaraabiye sifay lakanikmoodas reed mana kalkun reed macruuf ay dadka tumaala kasaayan baabkas kalkun rasuulka na tilmaamay sala allahu alayhi wasalam kamasadi kalkan bertiyeede wasaka sabab kutabiyo mahalaaba maasa bes yo yani kanikamoodas reed yo sifaylana waraab biyedink waraabiye lere kamasadi beerfalota kasaayan fainaha tudhibu tabiyaati khadaaya bani aadam kamasadi yudhibu lkiru boofanaag intabiya oo kale alkir may lere zikul ada hadaadi waay birtunka magarsi aladi yunfak fihi walaka afufa habas alxadiثin wasakahu wasak alxadidi yani birtiyeede wasakshi aladi yakruju cinda alidaabati marki la dilaaliye wasaka fehey yani wala afuufamey wasadin bilyaani buubaen wala dhon buubaen ofne yani inimbaalisan kadabaasoy karka koobujee walililaayo wasagaasoy habuuba hoob habuubo karka kook dhige kabacdi yani bujee karka kama sidi yudhibu lkiru bofanaagin oo kaliyan habas abas adidi birt wasaksh y wasak adidi a saas oo kale watangma saasa dunuubtan tirtiraasengaytay a hawa musliman wal reebi baabkarahiyati sabi cumar daliilsi waki hawa musliman muadis wariyey tuzafzifina ey tataxarakina dhagdhagaagahayt lamayka daari xarakatangay dhagdhagaagahayta xarakadaasoo sariicatan dhagse jiljilidahaytlasadew wamacnaahu macna alxadidi mayb wa tartacidu jiljilidahayt lololodahayt jiljilidahayt a wahuwa bilamitaayalair وبزاي الاخر تزف المكررة تزف زفينة والفاي الاخر المكررة تزف زفينة لما فاو لانانري ورويا اي لما يقال الوريي بالراء المكررة والقافين والوري تزق ترق رقينا والوري ترق ترق رقينا يعني واقع ساس والوريا ما يلوري اي لان بالراء الرادتو ميلي زهايك رقوال المكررة ترق وبالقافين والوري ترق رقينا ترق رقينا سلوري معناه lamadba jiran macnaagan meloleyka koye tataxarakina dhagdhagagahaten sariataa dhagdhagahatal baabunaayi adakan baabunaayi reeboyen baabay can sabi riixi dabeel ayowsha lisku reeb wabayaani ma aladi acdeyowshen baabay yugaalo leraw cinda hububiha hububi riixi dabeelo dhawashadi agdiya walilera fadiyen baabay baabunaayi reeboyen baabay can sabi riixi dabeel aayowsha lisku reeb wabayaani ma baabu bayaani ma aladigi acdeeyowsheyen baabay yugaal huwa maagleraw cinda hububiha hububire dabeeli marki dhowdaasagdealilrfad cadeyawshanan baab wa an abi lmundir ubay ibni kacbin radi allahu taala anhu qaala abilmundir kuni waa magaasha ubay ibni kacb radi allahu taala anhu qaala ubay may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulka may golay laa tasubo ng aiten dabaw ng aiten ariixa dabeel ng aiten fa ida ra'aytum hadi aragdan ma aragdan takrahunaysinkaadaasan fagulu dhaha allahuma ya allah ale ina nasaluka ilahu kusualan min kayri hadihi riixi dabeelintan ay khayrtee kuwarsadaan wa kayri ma aladigi khayrtee kuwarsadaan fiha fi riix dabeelid atee kusugnaadi wa kayri maagi khayrtee kuwarsadaan umirat hiya riixda bi bima maag lis amray wanacuudu min galaan nanu bika adi kuomen galaan min shari hadihi riixi dabeelintan ay shartiya kuomen galaan wa shari maagi shartisa kuomen galaan fiha fi riixi kusugnaadi wa shari maagi shartisa kuomen galaan umirat lis amray bi bima maag lis amri rawa tirmidiy tirmidiy wadisanwiye waqala tirmid mari xadisun hasanun saxiix an lmundir ubay ibni kacb radi allahu taala anu gaal ubay may kagoolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sa may kagoolay laa tasubo n ayten aytn ninjaysaten ariixa dabeelon dabeelon dabeel see haytid yani waa kay laa barakaha allahu ngartanen ayten alili fa ida ra'aytum hadi aragdan ma wal shayan shay aragdaan shaygaas oo takrahuna ka hadaasan aragdan dabeelye walhalaayo hayto wal ka hadaasan aragden fagulu dhaha allahuma ya allah ina nasaluka ilahu kusualan min kayri hadi riici dabeelantan khayrshee kawarsadaan wakayri maagi khayrshee kawarsadaan fiha fi re dabeelanta tiya kasugnaadi wakayri ma ladigi khayrshee kawarsadaan umirat hiya riixadan bi maag la amriye kawarsadaan wanacuudu nacnu man galaan bika ilaawadi kumen galaan min shari hadihi riixi dabeelantan ay sharti ilah kumen galaan wa shari ma aladigi shartisa kumen galaan fiha fi riix dabeela dhadiya kasugnaadi wa shari ma aladigi shartisa kumen galaan umirat hiya riixadan bi maag la amray amara kasoota walila amri shartisa kumen galaan saasay dhawa rawa tirmidi wa xadiis kuriye waqaala xadiisun hasanun saxiix وan abi hurairaa radi alahu taala anhu al abi hurayr may gole samictu rasuul lahi dhegi sala lahu ala slm gol rasuulka halka olaa dhegi arriixu dabeel min rawxillaahi min raxmat illaahi ilaahay raxmadiis iya ku ahaati tati lakooyase biraxmati alakooyaas watati marno lakooyase min cadaabi bilcadaabi alakooyaas faidaa raaytum adi arg danha arriixa falaa tasubun ay danha riix wasalu suaala allaha suaala kayra kayra riixi wasaciidu mengalabila ilahay mengalami shariha shari riixi abu daawud biisnaadin xasan iya ka weri abi hurayra radi alahu taala anhu qaal abi hurayra may ka golay samictu rasuul allahi yaqulu rasuulka halka golaw sala allahu alayh wasalam yadeg arriixu dabeelo min rawxi illaahi min raxmat illaahi ilahay raxmadiis iya ku ahaati taatihiya riixada lakooyaasa biraxmati naxariisa lakooyaas markaas madara wadeeye naxariisa lakooyaas wa taati marro lakooyaasa bilcadaabiya lakooyaas fa idaa ra-aytum waad ha riixa dabeelo aragdan falaa tasubun ayten ha dabeelantan ayten wasalu sual allaha tacaala ilahay warsada sayraha kayr ri dabeliyada khayrsa warsada lahuma ina allahuma ini allahuma ina nasaluka khayraha wanacuudu bika min shariha saasdaa wasacid mengalabilah ilahay mengala min shariha shari ri dabeliyada sharta ilahay kumengala rawa abu daud adisur bisnaadin asalinga kuri wahi qawluhu qawl nabiy nabo golshay sala allahu alayhi wasalam min rawxilahi kagoli huwa roox ka horto bifati ra'yi lahi roox hey raxmatihi min raxmat illahi ilahay raxmadiisa ku ahaati bicibaadi cibaadilah ilahay adoomishaynag naxariisa waan caiشhata radi alahu taala anha galad aisha may ka goray kaana nabiy nabag may hadi sala lahu alayhi wasalam ida casafat الriixu dabeel hadii dhawoto qaala yaqul nabiy naba meeraay allahuma ini asaluka kayraha wa kayra ma fiha wa kayra ma ursilat bihi waacuudu bika min shariha wa shari ma fiha wa shari ma ursilat bihi saka doaysadaay qaalat may ka golay aisha kaana nabiy sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka may hadi ida casafat الriixu ida stadt riixu dabeel hadi dorsato fi lhububi dhowdowka dorsate dabol hadhawd dabeel win daluliy hakaho dabeel win hadhawd kaana nabiy idaa casafat riixu dabeel hadii dorsato e stadt riixu wa dabeel dorsato fi lhububi dhawidawshe dorsato edn dorsato edn dhawato yani qaala nabiyu yaqul nabiyu nabog ma eraayay allahuma ya allah ini an asalu sualika adi kawarsada ilah kayra kayra riixi dabeel intan ay khair shee kawarsade wa kayra ma aladigi khair shee kawarsade fiya firec dabeelnadate kusugnaadi wakayra ma ladigi kan kayr badan wakayra ma ladigi kan kayr badan kuwarsade ursilat hiya riixadan bi bima maaglala diri waacudan meengale bikailawadi komengale min shariha shari riici dabeelantan ay shartiya komengale wa shari maagi shartisa komengale fiya fireci dabeelnadatiya kusugnaadi wa shari maagi shartisa komengale ursilat hiya riixada bi bima maaglala diri sar jari megangalayo rawa muslim sal yani mal aayaw sa ilahay linkumengalalili rawa muslim muslim iya adiskan wuriyay baabu karahiyati sabi diki diig ayaw shaykaashadiisa anbaabay diig marki weerowgayliyaw ayaw shaykaashadiisa anbaabay wa an zayd bni khalidin aljuaniy radi allahu taala anhu qala zayd may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay laa tasubo ng ayden hadika dig ng ayden may weli fa inahu ina diga diga gaylada badan maylay wa yookidu buraarijiyey lisalaati liajili salaati salaad daraaddeed daran buraarijiyey wa qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsela ka golay laa tasubo ngayten hadig hadig ngayten digin kayli badan oo kan kaylin idilay kada angartan ngayten wa may wali fainaw ina dig dig tooqid huwa dig buraarijiye lisalaadi salaadadada buraarijiye wa ilaabodki yani baadid oo kale lan dareemey dig weerka balere macruuf way baadid calaamiyo kakasaayan o o waktiyo kahesaabadahan ajart masalan dig weerka erahan mana ilaabodki dig weerka waktikaas hoobla deeraka dig weerka hoobla deeryara yani kolka mani diigweerkaso maybuadi salaada salaatulail an markoo marko saaso hano diigyaalka oo weernbarad o yani waktisaabaan isku jiran laakin hano may jira oo eed wakti shobdidirin salaadoob ladirgayliyaaya hanasoy kolka aytan aliley mana waktigaas rawaamay ure wadiska abu daawud biisnaadin saxiix salaada dadankiya rasuulka ninga deeya sala allahu alayhi wasalam diigasoy sun tasbiicdiis oo kalo yani samadadi yani waka masalan wakti koley wala dheegayan koley mayb xaywaanaadka naftiyo shalay xaywaanaadko shareecada dhahdiyo laka amaani oo yani tusaale lahan ka hadaayo hiblo oo kalera iyo isku jar xaywaanaadko shareecada dhahdiy lakahay daarina jar sida dameerka oo kale iyo yani wa kay masalan gayladiis i walbadan alilka mihaliyay reernaareedkana saasa gayliya kada waleeri mana kalkun yani wa kay masalan diig laakin wala maanis yani saasa li an aytan aley diigasay salaadadadaan buraarjiyay rawa abu daud abu daud wadi kuriye bisnaadin saxiix baabunaayi hada kan baabunaayi reebo yen baabay saas darteed hata yani wa kay masalan dhiiga marki gayle oo kale yani wala yani wa kay wal tasbixsade alxamdulilah wala lere laakin i walaalasay oo kay dameer i walaas marki gayliayan acuudu bilahi min ashaitan rajim alere shaydan aragaan kadatillahi dhiiga nusun malaa'iga araga kadatillahi laa tasubu dika fainahu yuqidu lisalaat rawa abu daud bisnaadin saxiix baabunahyi haba baada baabunahyi reebow yen bahabe an qawl linsani insaan gool lisku reebow mudirna walnama daroy binowi kada hidig fulan alinima daroy kagolaw luskureeb yan baabey wa baabunaayireebo yan baabey can gowl insaan gool shay heshay lakureebaw mudirna walnama daroy binowi kada hidig fulan alinima daroy e hidigiya hidig oka biliyaan may lafadetay hidig fulan lafadetay ili roobeedka la deeray walnama daroy walaasdeera mana taasa la diidaay may lafadey mudirna bifadli illahi waraxmatihi taasa lan baahanyi walnima daro ilaahay fadlisha iyo usubanisane waraxmatiya linima daro saasalan bahan ma ini mudirna binowi kala ertmalagol ani an zayd bni khalidin radia allahu taala anhu qaala zayd may kagolay sallaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shee tukisiye binaa unina tukisi salaata subxi salaat subax yana tukisi bilxudaybiyati makaanka xudaybi leraw yani tukisi cumrat lxudaybi meri a cumrada iyo saafis kun iyo nayo afar boqol oo kale kun i shan boqol ndindhahe asaabe wahaayar miila kalku cumrin ben miila lakugadiy lakunaag sanadkama cumraysadaasan gaalada ereen mushrikiinta reen sallaa binaa rasuulullahi nutukiisi salaata subia nutukiisi bilcudaybiya makaanka xudaybiy leraa nitukiisi cumratulcudaybiy wa fi itri samaain bacda madarin madar bacdishe nutukiisi wa fi itri samaain bacda madarin way madar samaa almadaru itrina bimacnaa bacdu yani fi itri samaain bacda madarin roob bacdishay marki hamin roob gobodi bacdishay ahay simidaas oo kaanat hiya simidahaasay min alail bacla lail aminka baclishay roob gobodi bacdishay salaa subana tukiisi waay oo guyangna jiro maalintii roog falama nsarafa nabiy markii salaadi ku godoomiy aqbal anabiy hakaabili cala naas sidii cadidi saaki dadka hakaabili wal alwali markaas haajiya jariya sheegi jaray faqaala dikr alkarbal akriyay faqaala nabiyna umay kagoolay hal tadruna kasaasana maagadaa qaala rabukum maada may qaala rabukum rabin kagooli kasaasana qaal wasaarti meren farasuuluhu aclam war ilahay rasuul sheeya og qaala nabiyna may kagoolay qaala allahu tacaala ilahay may kagoolay asbaxa may waa barisaday min cibaadi odoomanka halkumidayi muminun koo rumaayo bian i rumay iwa kaafirun koo kufriya bia lay waayeen lidalaalati lawal iya lang hadafay faama man gaala lankiyari mudirnaa walnamadaroy bifadlillahi ilahay fadlishe waraxmati wa biraxmati raxmatillahi alla naxariisis fadlisheelini madaroy lankiyari fadalika kaas almuminu muminun koo rumaayo bian i rumay waay kafirunka kufriya bilkakabhidegna ka kufriga wama man gaala lanki kagoolay mudirna walna madoroy binowi kada wa kada idig fulangalini madoroy lanki saasarin yani fadalika kaas kafirunki kufriya yani kufri waay muminun rumaaye bilkakabhidegna rumaay mutafakun alayh wasama huna almadaru yalanglijeed mayliya sala bina rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulkeena tukiisya salaat subana tukiisi bilcudaybiya makaanka xudaybi eraan itukisi makamiri dawe fi itri samaain samaain hada almadar makare fi itri samaain yani bacda madarin madar bacdi shay yana tukisi kanat hiya madarkeeda ahaatay min alayli bacda lail aminka bacdi shay gubadi roob kusuge falama insarafa nabiyu cani salaati markii kugodoomi aqbala nabiyuna waa qaabila cala annaas dadki korshoo qaabilay faqaala nabiyu naw may ka goolay sala allahu alayhi wasalam hal tadruna kasaasana maada walaagi qaala rabukum rabinka gooli kasaasana qaalo asxaabti merena allahu warasuuluhu aclam hali rasuul shay ogwa qaala qaala nabiyuna umay ka goolay qaala lahu qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay asbaxa may waa barisaday min cibaadi adoomankay haalkumideyi muminun koo rumaaya waa barisaday biani rumaay wakafirun koo kufriya biani kufri waay faama man qaala lanki ka goolay mudirna walna waraabiyay bifadli illaahi ilahay fadlisha i waraxmati wabiraxmati raxmat illahi hala naxariisisalini waraabi lanki ari fadalika kaas muminun koo rumaayay biani rumaayo hadal fayle ka hadal aniruma kaafirun kii kufriyay bilko kaba hidaka kufri wa hidak yani waa ki roob misheenayo hidak lanka kufri wama man qaala lanki kugoolay mudirnaa wal nima darooyey binawi kada wa kada hidak fulan fulan ala nima darooy lanki eroon ahe binawi kada wa kada hidik fulan fulaan ala nima darooy yani sa yani saasu ano umaylan kasay asal shay hidik hadiyo sheelere o dulucu kookaba hidda dalashadiis wayakunu hada may haaday dula sana sanadiidisha falaa budda an yaqac almadaro ida nazal fi nawima yani waa kisaaso fain kana almuraadu hadii inlajeedad eyi ana almadara inama anzala madarka may dijiyey hu madarkaba may sheenay ano u hidiga roobka sheeni hoobet fahuwa kufrun xaqiiqiy markaas ilahay keershay balan ilahay balanka lawidaa jiray hidiga roob sheeni baleta markaas gaalnimo xaqiiqiy markaas ama wain kana almuraadu ana almadara inama nazala roobkan kan hadegayhin fi wakti kada waktigi hidikasadahaye hadegilay hoobet falaa basa bas male markaas walakin yukrah walkaada wa likawnihi yushbih lawala usulka uli shibehey wahuwa ladi kana yuridhu ahluljahiliya wa ahluljahiliintana saasana jeedag waktigi xili roobeedkaya la deeray hidigiya oo ka bili la fadheeday niman oo munajimin ay digday ay saas kale raaya hidigii roobeedka dhaladay yani saas raaya masalan kolkun roobkaya kooy bed oob kalkun roobki digasheninhayne laakin waktigi dhalada iswaafagen oo kalsaasan lijeed tan la diidahay taasu mana ama hadii xidiga naftisba roobka sheeni lijeed waaf gaalnimobu markaas xaqiiqabu ilahay heerta wal sheeni balasa mudirnaa yani wa ki taas a ama mangaala lanki kagoolay mudirnaa walnimaddaroy binowi kada bisababi duluuci nawci kada wa kada xidig fulaan dhalashadiis sabab shani nimaddaroy lanker mudirna walnamadro binawi kada wakada bisababi duluuci nawi kada wakada hidigii fulaan fulaan hay dhalashadiis sabab sheelani madaroylanki er fadalika kaas kafirun ki kufriyay biani kufri waay muminun rumaayo bilkookab hidigna rumaayo mutafaqun caleyh wasama huna almadar walan lijeed baabu taxriimi qawli lmuslimi muslim golshi baabu taxriimi qawlihi qawli shasi shakso golshay xaaranimadiisa anbaabay limuslimin lanko muslim e fiiriya ng eraw ya kafir gaalkinayo eraw mana mis ya murtad ya kafir eraw lankin lang muslim ey xaarangnimadii ayanbaabay baabu tacriimi goli goli shasi shakso golsi xaarangnimadis baabay limuslimin lanko muslim ng eraw ya kafir gaalkinayo ng eraw xaarangnimadii yanbaabay وعn iبni cmar رadi الlahu taعala anhu kalima faylme kalimadan win wa an iبni cmar lang adl muslim e kafir eraas kalku reed yani waa ko nin sheega an abdlahi بn cmar radi alahu taala anhuma qala cabdulahi bin cumar may ka gole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may gole ida qaala rajul rajul hadi ka golo liahi aki rajuli rajulka walalshay ngar ya kafiru so ngar fakad baa may la nagadeeyo biha bilkalimati kalimadiyeede may la nagaday axaduhuma lamada koosho alqail walmaqul lahu kan lan kagooli i kan kagooli koosho la nagadew haye fainka fanduru fire fain kana kama qaala fain kana fain kana fain kana yani fain kana lahu liakihi haysa fain kana lahu ah hadi ay kama qaala huwa yani kan rajulka sadaka gooli hadi ay oo yaa kafir ertay waana kaafirnimadiib hadi ay markaas fadaka fataqacu lkalimatu calayh kalimadii korsheeka yaas kaafir waa baibaha wailaa dhehe geef geef yaa kaafir ertay kaafirkina ma eh markaas rajacat ilkalimatu kalimadii nagadaase alyhi al gaali ki kagooli korsheeka nagdaasa mil binaan edle makadiyaasi mutafagun alyh adeskana mutafag kalkun kuhira xaram way mana inag muslim kafir ngarta ya ya kafir mis ya fasik misme ya murtad erto xaram waaya lilay mana yani kalimadaas ay mele kadiyaas an ibni cumar radi allahu taala anhuma qala ibn cumar qala rasul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul jima gol ida qaala rajul rajul hadi kagool liai ai rajul rajulka walalshay ngar ya kafir gaalka sudan ngar fakad baa may la nagadeey biha bilkalimati kalimadiyeede axaduhuma lamada koosho ya la nagade lamada koosho la nagade ew aka oo lan kagooli ama ilka rajulka kagooli lamada koosho kaasa la nagade axaduhuma axad laki wrajuli rajulki iyo aki koosho la nagade wa fakad baa fakad rajaca biha bilkalima axaduhuma axad lgaaili gaailka kagooli iyo walaki aka lamlati yani koosho la nagade waa kola nagashadii bua fain kana fain kana aku aka hadi iya ako ya kafir ler hadi iya kama dhaalal gaail kan kagool isla kagooliyay ya kafiru yeri waana kafirnimadini eyma markaasay fatagacu lkalimatu caleyh kalimadii korshe kadhiyaas kaafirki sheegay kaasa korshe kadhiyaas wailaayo in lam yakun hadin haane kama qaala sidus kagool hadin hayne kafirin haynen rajacat ilkalimatu kalimadi naglaas aleyh algaail gaailki korsheeka naglaas mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq wa waan abi darin radi allahu taala canhu anahu ana abadara samia dheegi rasuul alahi dheegi yaqul rasuulka halka golo sala lahu alayه wasalam man dacaa lakin weero rajulan rajul yaa bilkufri gaalnimanka weer yaa kaafiru er o gaalaka golo cabduwalahi ilahay odowkiisiyo ero yaa cabduwalahi er walaysa walaysa dacaa rajulan walaysa rajulu rajulkana kadalika kaafirin hayne cabduwalahi haana ilaa xaara nagade xaara alqawlu goolki nagade calayhi calaa man dacaa kantadan kuweeri korsheeka nagade a mis calayhi cala laxadi axadkaas korsheeka nagade yaqul yani mayliya abu dar radialahu taala anhu anahu ana aba dar samic dheegi rasuul alahi dheegi sala lahu alay salam yaqulu rasuulka haalka golaw ya dheegi man dacaa man dacaa taasoy ilaa wa kudamboyt ilaa xaara kudamboyte kalku maawa melilakaawilakafasire ilakafasire ma dacaa axadun yal ma dacaa axadun faacilkin axadun ala ka dire ilaa tasay daraadiye man dacaa ma dacaa axadun axad man weer faacilki waa kay rajulan rajul man weer wa ma dacaa axadun axad man weere rajulan rajulkao kale bilkufri gaalnimo manka weere ya kafiru ma er o gaala aadki o gaalal axadu axadki ma er caduwallahi ya caduwallahi ilahay adowkiisiyo ma er ya caduwallahi ma er walaysa walhaal laysa laysa rajulu rajulkan an haane kadalika kafir an haan kadalika caduwallahi an haan kadalika almadkuur ila sudhe walaysa rajul walaysa walaysa almadcuw na erkorsadifaasisin walaysa almadcuw kan lang weeri yaa kaafiru ya cabdwalahi kan leer inang haane kadalika almadkuuri kanaaseegn inang hayn kadalika almadkuuri kan la sheeg inang hayne cabdwalahi inang hayne kaafir hayn ilaa hadii jaroob maa daca ahadun rajula man weer ilaa hadii weeroob xaara alqawl qoolka soy nagade alayhi calaa man dacaa alayhi cala lahadi oo dheer egda alayhi cala lahadi tur hooblaha awilo ma daca ahadun laer faacilksaas ilaa xaara alqawl goolki nagada alayhi cala ahadi ahadki ka gool iya ka nagada wa ahadki dadanku weeri iya korshay ka nagadaas mutafaqun alayhi xaara macnaaho xaara macnaaho maybua rajaca nagadela rajaca alqawl goolki nagada alayhi ala ahadi alayhi alalgaaili alayhi ala ahadi iskumid la mutafaqun alayhi hadiskana mutafaq kolku xaaram waaya lilaynada saasar ada naftaha ki nagato kaafir nagato fadaasa maya lankina saas oo kale o muslim ay in arto lilay mutafaqun hadi kale soo muslim ay hadi hakinadaas mutafakun aleyh baabu nahyi hada kan baabu nahyi reebo iyen baabay can ilfuxshi humaateshe luskureeb wa badaa-i lisaani carab dhiiran luskureeb iyen baabay baabu nahyi reebo iyen baabay can ilfuxshi hadal hon can kalaami lfuxsh kalaam oo fool hon oo ful luskureeb hadal hon luskureeb wa badaa-i lisaani baabu nahyi reebon baabay can badaa-i lisaani carab dhiiran carab dhiiran lanka carabshe dhiiriya kaaskureeb kaaskureeb oo lankasa dhiiraw luskureeb iyen baabay an ibni mascuudin radi alahu taala anhu kala cabdulahi bin mascuud may ka goray qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasulsi may goray laysa almumin mumog ma eh bidacaani duraw badana mumog ma eh wala la-aani aysan badanana mumog ma eh wala lfaaxishi faaxisdowna mumog ma eh wala lbadiyi kan carab reerna mumog ma e wa rawama yuli adika tirmidi waqala tirmidi mari adiun hada adiun hasan dirshidsan laysa almuminu almumin lkamil wa mumin kamil mahaan bidacaani duraw badana danganun dadka duraayo dacniyaayo wal ka sheegayo hamadaaw taasay mumin kamila ah, meer rasuulka sala lahu alayhi wasalam ay lanka muminke lang xisaabtama ala rumaysano yawmlaakir ilahi hortisaasrmiya ogo kalkun walkasa masuubi koro lang onayo control kahayo bug shay furnya walkas lang abtugahay ogo kalkun lanka mumin ay mumin kamila ah, mahaan bid dacaani durow badana mumin kamila ah, mee wala lacaani aytan badana habaar badanan wala erko wala aaytan aytan badana kanganun dadka aayayo dadka habaarawna mumin kamila mee walalfaaxishi faaxislow lanka dalfuxsha eho walalfaaxishi yani kan faaxislowka eho fuxshadiis badantana mumankaamila ma eh walaa walalfaaxishi faaxislowkan lanki oo hadal hon kahadlaw mana walalfaaxishi faaxislow nusona mumankaamila ma eh walalbadiyi kano carab dheerna mumankaamila ma wa albadiyi min albadaaya kusheen wa walqubxu humaato fi lkalaami kalaamka lahumaayo wasu humaato walfuxshu fihi fi lkalaam hadalka lahumaayo le lankaas carab dheero hadalka humaaya usuna mumin kamila ma rawa tirmidiy tirmidi wadis juri wakala tirmidi maray laysa almuminu mahana bilbaday bilbadiyi kan carab dheer kan carab dheero hadalka hun ka hadalaw kalaam hun ka hadalaw suna mumin kamil me rawahu tirmidi tirmidi adis juri wakala tirmidi mar adisun ada adisun xasanun darjidis hasan وan anasin radi lahu taala anu qala anas may ka golay qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahay rasulki may ka golay ma kana alfuxshu fuxsho mahaad fi shayin shay datis fuxsho malweel ilaa shaana huwa foxshagi humaaye hu shaygii humaaye wama kana alxayaau xishood mahaan fi shayin shay lakis xishood mahaan ilaa zana huwa xayigi qurxiye huwa shay shayga qurxiye awa tirmidiy tirmidi adiska wuriy gaala tirmidi xadisun hasanun ba yani qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shamay ka goray ma kana alfuxshu fuxsho mahaan fuxsho mahaado fi shayin shay lakis hadal hung mal dhahjiri shay lakis humaato mal weel ilaa shaana ilaa caaba huwa fuxshigi ceeboye huwa shay a ceeboye shaygatis hadii fuxsho la geliyo ceeboye markaas fuxsho mafayl ku dheerada maana ma kana haya may fuxsho inti hadal humaayo faday may fayla asfuxishooto fayle ma kana alfuxshu hadal humaan mahaal fi shayin shaygatis hadal hung mahaal ilaa shaana huwa fuxshigi ceeboye yani hu shay shaygii ceeboye wama kana alxayaa xishood mahaal fi shayin shayda tis xisood mahaad ilaa hadii haado bazana huwa xayigi qurxiye hu shay shayga qurxiye wa taasu masalam xisoodka lambahanyi fuxshaguna laku dheera sawama yure xadiska tirmidi wagala tirmidi may ka golay xadisun ada xadisun xadiskaas xasan fuxshu mayrnay hadalhon hadalhon iyo lew ficilhon ba isku mid ay baabu karahiyati tacqib baabu karahiyati taqciri kawiyow kaashadiisi anbaabay bilkalaami kalaamka la yani lakawiya atacir tacirna kasameeya mana bitashaduki yani wa kay hadal bitashaduki hadal badiyo watakalufi fasaxati wa bitakalufi fasaxa fasaxata iskamashageeyo keed i wa isticmaali waxshiyi lugati baabu karaahiyati isticmaali waxshiyi lugati luuga oo gariibe isticmaalkeeda kaashadeeda yan baabay wa daqaaig licraabi baabu isticmaali daqaaig licraab icraabtiidiy ka garsoon la isticmaala kaashadeed yan kaabay fi mukhaadabati alcawaami dadka cawaamteena lakala khidaaba wa naxwi naxwi lcawaami cawaamtoona limida lakala khidaaba baabu karaahiyati tackiiri yani hadal badiyaw lay tackiirkas baabu karaahiyati tackiiri hadal badiyaw kaashadeed baabay fil kalaami kadaamka la hadal badiyaw watashaduqi kaxeel dheeradow baabu karaahiyati yani tackiiri yani baabu karaahiyati tacdiili hadal badiyo fi lkalaami kalaamka la hadal badi laka heel dheerad kahashadeeda yan baabay tacir takciir maylay wa heel dheerashalausul yani wa ki baabu karaahiyati takciiri hadal badiyo kahashadiis yan baabay fi lkalaami hadalkana la badi bitashadui afguuyawnala kahadal badi watakalufi lfasaxati fasax iskamashageyawnala kahadal badi waisticmaali waxshiyi lugati baabu karaahiyati isticmaali waxshiyi luga lugo tiibiye oo waxshi aho qariiba isticmaalkeed kaashideediyan baabay wadaqaaig ilecraabi icraab tiibiye yani waa kaarson daqiiqin daqaaig lkijamigo baabu isticmaali daqaaig ilcraabi baabu karaahiyati isticmaali daqaaig ilcraab icraab tiidiye ka garsoon isticmaalkeeda kaashideediyan baabay fi mukaadabati alcawaami dadka cawaamte marki lala hadla nawi nawi alcawaam cawaamto lilimid e oo saditarjum waay baabu karaahiyati tacir yani kaxeel dheerado kahashadeedi anbaabay fi lkalaami kalaamkina lakaxeel dheerado bitashadugi afbuuyowna lakaxeel dheerad wa atacir almubaalaga wa baabu karaahiyati taciri kaxeel dheeradow kahashadeedi anbaabay fi lkalaami kalaamkina lakaxeel dheeradow lakaadaw bitashadugi afbuuyowna lakakaxeel dheeradaw watakaluf fasaxa baabu karahiyati takaluf fasaxa fasaxa iska kalifowkeeda kaashadeediyan baamay fasi adan hayn isku weydiido iskalif kaashadeediyan baamay wa isticmaali waxshihi luga baabu karahiyati isticmaali waxshihi luga lugutidiya gariib eh waxshi hawlan kasaan isticmaalkeeda kaashadeediyan baamay iwa daqaaiq lcraabi baabu karahiyati isticmaali daqaaiq lcraab icraabtidiya gagarsoon isticmaalkeeda kaashadeediyan baamay fi muqadalat cawaami dadka cawaamteena lakala khidaaba lakala hadlaw iwa nawi nawi cawaam cawaamto lalimid walan kasaan ina lakala khidaaba qariib kasi kaashadeedi embaabeyo an ibni mascuudin radi allahu taala canhu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam qaala nabiyuna umay kagole halaka may hilaagsameyna almutanadicuuna han xeel dheeradaayan iyo hilaagsameen qaala nabiyuna aba kagoliha hal kalimata kagoli halaaan sidi tooki kagoli wa rawa mslim iyo wacdid keli almutanadicuna macnaahu almubaliguna han xeel dheeradayen fi lumuuri aramyaalka ka xeel dheeradayen xadiskana mukarar an cabdلlahi bn cmr bn caas radi lahu taala anhuma ana rasuul lahi sala lahu laه salam qala rasulka may ka goolay in allaha taala ilaahey yubgil huwa ilahay may bandirafey albaliga kano ka xeel dheeradaw min arijaali rijaalin halkumiday aladi baligaso yatakhalalu laablaaba bilisani caribshay gasgadyaayo laablaabaw yatakalal lalaaba laablaabaw sidi rasuulka ba misaali sala lahu alay salam kama sidi oo kale carab shayin laablaabaw tatakallalu lbakaratu saada eska laablaabas oo kale rawaama yulay xadiiska abu daawud watirmidiy wagala tirmidi may ore xadiisun asanoon in allaha tacaala ilaahay yubkilu huwa ilahay may banxanaagey ngarafey yani wa kay albaliga kanoo xeel dheeradaw min arijaali nahaalku mid ay aladi baliga soo yatakhallalu laablaabaw ee yudiiru wareejiyo yudiiru yatakalalu laablaabayo wareejiya ee yudiiru lisaanahu carabshee wu wareejiye xawla shadakayhi lamadis daban wa asnaani ilkooshay lamdatiyo carabka kuwareejiye mubaalagatan fi idhaari balaagatihi balaagadiis muujiyo keena kaxedeerashadiy wa bayaani caddeeyawshe kamaa sidi tatakalalu lbagaratu ay talufu hiya bagarad unduubato alkalaa eska unduubas bilisaaniha lafan unduuba oo kale unduubas usuna dadkasaas unduuduubay maana an laablaabay kan usuga ilaahay nirafe a in allaha taala ilah yubid wa ilah inrifal baliaki xel dheerday min arijaali nahaalgumiday aladi baligaso yatahalal werwareejiyo e yudiru laablaabayo werwareejiyo bilisaani lisaan ladi ladiga carabshay werwareejiyo kama sidi oo kale carabshay wawareejaayo fasaxada waweydiyo tatakhalal lbakaratu saada n duubas oo kale n laablaabas oo kale kama sidi tatakhalal lbakara laablaabas oo kale iskan duubas oo carabshanka laablaabas oo kale sun hadalkan wawareejiyo taasa ilaahay subxaana wataala andhirifewa kalkun hadalkaas yani takalufka la diide wali fasaxada ilahay kasi malkin diido laakin ni hadal wa weydiido fasaxad yani langan oo hadal badan male hadal wa weydiido ismashurido la diide sawa ma yuriy xadiidka abu daud watirmidi waqala tirmid may kore xadiiun hada xadiiun wa xadiidka so xasan darjadiis hasan an jaabir ibni cabdillahi radi allahu taala anhuma ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qala rasuulka may ka gole ina min axabikum kan lisinkajeelan badanyi ilayaananti kan lisinkajeelan badanyi waaqrabikum waina min aqrabikum kan ha inka dhawaasha badan mini an majlisan min majlisin makaan fedheedo ka inka dhawaasha badan yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama axaasinukum han sink axaasinukum kan sink wanaag badan waay akhlaaqan min akhlaaqin ega dabeecada heshe ina abgalakum kan lisinka dhirafo badanyi ilayanantika e eh. waabcadakum waina abcadakum kan sinka fogaasha badan mini an oo fogaasha badan ha inka dhawaadan hadawti majlis ahaan yawma alqiyaama astarsaaruna han hadalka badiyaayan wa walmutashadiquna han oonayo afka buuyayan wa walmutafayhiguna han hadalka kaxeldheeradaayan wa sawama yuri xadiidka tirmidi wakala tirmid mere xadiidun hada xadiidun waasan jadid waqad sabaqa sharxuhu sharculxadiid xadiidka sharacsiin anin dhagay fi baabi xusni lkhuluqi xusn lkhuluq baabsi meera ninka dhagyal jaabir bin cabdillahi radialahu taala anhu an rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shemay ka gole ina min axabikum kan lisinkajeelan badinyi ilayananti ka lisinkajeelan badinyi wa agrabikum wa ina min agrabikum kan hayinka dhawaash badan mini an hayin dhawaash badan majlisan min majlisi yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteeda diliteed axasimakum kan siinka wanaag badan waay aklaagan min aklaagin dabeecada kan siinka wanaag badan waay kan dabeecadiis faylata oo yani waa kay saase dabeecadiis faylata aahir daahirta i baadin shayba ee dadkana dhagamaayan wa waina abgadakum kan lasinka dirfow badan y ilaya nantige waabcadakum waina abcadakum kan fogaashi badan mini an oo fogaashi badan yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteed asarsaruna han hadalka badiyaayan way kororogda badiyaayan almuhar almuha almuhdaruna way han tororogda badiyaayan aladina yugfiruna alkalaama hadalka badiyaayan tororoglay guraayan hadal lay badayaan taban amusaan walmutashaddiguna way wlmutashadiguuna han afka buuyayan hadalka afka la buuyayan mutasadig aladi yatakalamuna b yani sharxshangunagay bimlilfami wa afka buuyawshay hay afka fasaaxa dalabo lilfasaxati waduan afka buuyayan hadalka afka kalaablaabayan fasaxa dalabo dareedeed iwalmutafayhiguna han oo kalaamka kuwaas waasacsadaayaan aladina yatawasacuuna fi lkalaam kalaamka waasac ka dhikaayan ayuaribuna bi kalaamka ariiba kadhikaayan walan kasaanay ariibe ya kadhikaayan loogi wala weydiyayan marmar hadala loogi ariibe ingiriis wala kadaraayan wala gadgadiyaayan adal kagadiyaayan wala saasan weleen may takaburan wartifaacan iskorweelow islawiina ya saasan weleen mana hanasoy iya han kufogaash badan giyama dili deere rasuulka sala allahu alay salam loogi ariibe kahadalayan hore tarjumada kufahmaasi yani mutafahiguunta soemeta hadalka lawaasacsadee wal arib ariba lakadhike wal dasin kasane lakadadare ariba lakadhike takaburan wartifaacan wala koosare ma kolenu mana tafarucan tarabucan yani takaburan waistikbaaran kolka may nagdaas waisticmaali waxshiyil kala lugati lugatidi arib a listicmaale hoob icraabetin icraabtidi garson al isticmaale daska cawaamte walban kasaanena kafaantume kan yeede mana kolku rawaa tirmidiy adiis uriyey wagala tirmidi may kagole hada adiisun hasaanoon yani fasirke wagad sabaga sharco sharcladis adis garashin indhagi fi baabi xusn alkhulq reegnaoy baabu karahiyati gawlihi yani kara gawlihi gawli shafki shafso goolshay kaashadiisaan baabay kabusat nafsi naftee humaati kugolaw kaashadi lafdagaas kabusat bada diideed isticmaalshi an caisaa radi allahu taala an an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy naumay kugolay laa yagulana axadakum axadkin ay ernay kabusat nafsi naftee humaati ernay walakin liyagul huwa axadka yaroy lagisat nafsi nabtee humatiyero muttafaq aleyh kalkan lafdagan yani kalimad hadalka lakahadala nafti saraydan hadalka hoob ad hadal on ko kale bedelshi hoobka hadalon yani waa kay walaawyar yani isku isku humatalan karagaan laakin waana isku midna ee jar masala kalkan hadalka homsi toose malan abaara ko kale usugi hoo lamacney hata dif ada humaado laakin lamacney kaasa la isticmaale hadda firi habusat iyo lagisat macnan lay habusat lagisad wasnan wamacnan yani lamadba isku wasan waana isku macnu abasa lagasa isku lafdoo waana isku macnu lafdijo iyonayo yani wasnan waman wasankon iskayn facala facila kabusa taas kabusa waaha habasaw taas tangna lagasaw sidi xuruf lay facala la isleeyin wasanka isku mid macnaagana isku mid lay laakin wala la diidahay may lafd lkabis lafdigaasa la diidahay kabusa ta habo fatayan afshe marke afriyaasan afteba yani lanki macnaaga yoona fahme yoona fahme habo habis walhun lagi sabni yani isku macnaa lakin yomal fahma laakin macnaagi layka soo kalku kan hadalkaasun oo afkaha maraali didereed mana hadalka bartijalaya laa yaqulana ahadokom aadkin ay kagoolneer rasuulka sala allahu alay salam habusat nafsi naftay humaatay lang hung anagadi ana daacad ilahi silifadaay min gudaayo lang nafti sumaati aha saas ayarnay walaakin liyagul yaray lakin satumatay nafsi naftaumamacnu warta lakin lafdagaasala diidaay waa ko mutafakun aleyh ala culama culamada mayreena ilan shayga hadii isku macnay maylan diida darlafahme kolka wala lan diidaay may ila nakisat humatilay kabusat ma humatilay e walakin humati humatilay buaha may la ka maylan diidahay culamadan ay qaala culama mayre macnaa kabusat kabusat humati hiya naftay humati macneed asat humatilay horta wahuwa asat kana macnaa laisabuma filay walakin kariha huwa rasuulka may kaaday lafd lkubsi kubsigaas lafdis lafdigal kaadaay ma macnaaga isku mid lay mana qala lculamaa mer macnaa kabutat kabutat macnaheed may lay wa asad fasadi lay naftee fasadi asad y yani fasadad fasadi lay kabusat humati asad humati isku macna lay humatay fasadi wahuwa asad ka nusul may lay wa macnaa laisat wahuwa abiisna wahuwa kabusaga macnaa lagisat humaati macnaheeda lay isku macna lay horta walakin kariha nabiy nabo may kaaday lafd lkubsi ubs lafdishay kaadalaw keena kaadaayo ulaisaas baabu karahiyati tasmiyat lcinab cinab magacawow shay kaashidiisian baabey karman karma laka magacawow cinabka cinabkan oo la isticmaalaw geedashay karma leraw kaashideedian baabey geeda cinab iyo lerema karamka la diide karamka la diide an abi hurairata waan baabu karahiyati tasmiyat lcinabi idagicnableraw magacaawo shay kaashidis yan baabay karman karman kamagacaawo kaashidis an abi hurairata radi allahu taala anhu qala abu hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay laa tusamo ang magacawten alcinaba cinab alkarma karma ngarten geedag cinableraw karma ngarten may weli rasuulka sala allahu alay salam ciloy wala lan diidi lima may welay inama alkarmu karma maylay wa fa ina alkarma de riwaayada hore fain alkarma karma karma ma may lerehi almuslim wa lere lanka muslimka e wanaagsan geeda karim ngartangaari manaa geeda karim ngartan kamagacawten laa tasumong magacawten alcinaba geeda cinabka ngarten alkarma karma ngarten cinab lay dhahamaayin may wali fain alkarma karim almuslimu dang muslim e karim e geeda karim e karim ngarten mutafakun caleyh wa hada lafdu muslim wa fi riwaayatin fainama inkalmahane alkarmu karma karim may lere qalbu lmumini lanka muminka e karim e wa lanka muminka galbishay oo tawxiidka iyo islaamka kajar kaasa karime wanaagsan wa wa fi riwaayatin lilbukaari riwaaya bukaari nsugnaati wa muslim wa fi riwaayatin limuslim yaquluna dadkama eraaya na yaray rasuulka sala allahu alay wasalam alkarmu karmi yaraaya inabkiya karma eraayan mana inama alkarmu karim may buwa wanaag galbulmumini lang muminka galbishay wanaagsan a rasuulka inama alkarmu wanaag may buwa galbulmumini lanka muminka galbishay wanaagsan wa ahluljahiliya jahiliinta elkoodi yamay hadi jaren yusamuna alcinaba cinabka karman eri jaren may weli likawnihi bisabab lkarmi wasahlihi sakaawnimada ye dadan fududaaye sakaawnimada sabab dadanka nagade saas daraadihe karman eraay wahuwa infaaq lmaali waljawdi bihi lankan oo kamrada dhama yani horta yani geedag daatidis ma eraayan karmi eraayan cinabka naftis karmi eraayan cinabka kolkan wal hoob la miiri mayl kusuubiye amri kusuubsadaa jaahilinti amridina magaasha ma eraan bintulkarmi yaraa karmig yaritis bintulkarmi saraa mana amridi amrid eed arabta injeela jaahilin eedan winay jira ashcaarti o niskoobo kamri laykabiyen si injeelayn mana yani eedan amaano jira kalku yani wa kay masalan eed ma eraan kamridi ma eraan bintulkarmi geeski kariimka ahay sakaawadis oo maingla jeedan taas yani lankan hoobo kamri dhamo oo iska dardarsamo sugran gamaara dheereen hadan marki sugraaman kabacd iya wal dheereen o gooli gamaala dheereen gamaara la dheere neef koo laasaar neef geele geel neef geele gamaarki laasaare neefki geele hoob la hele lanki neefki hoob la hele neefki sugahay masaakinaa meelaha ta dheelod atug sugahay masaakinta neefki geel hoob la hel gooriye lanki gooriye hadina waa kay dhigdhiga lan dhige neefki geel walka gooriye dhigdhiga lan dhige taa kay dhigya lakuhele wal goob goobaye hilibki goob goobti hadina hadina gamaarka lakasii dheele lanki hal goob hakatoos lanki lama hakatoos lanki side lanki afar lanki shan lanki todoba lanki ilaa todoba lan wede mana saasa lan wal goob goobeye kalkun goobogi hilibki lanki hakatoosi masaakin sesiya reed mal biibiye kalkun yani sakaawnimadan oo inte kukoysi reed kalkun lanki hooba fiyaawin dooshay faksisin anu walma dhiibi ko laakin marki sugraamiye wal dhiibi reed kalkun wal dhiibo ka sheeni geedagna karim elin kan asakaawe geedag khamradana gebartiisa gal geedaga dhaliy bentul sara mana kalkus waxyaalo saasalalanko marka macruuf a jaadalabun hadi jaadka badana lambada yogda ofkan hooba dangla kuleeyi marduufkoolan gaade ram dasmana ah. oo kuwa laqayiley walay laamay balan akin gaade mana han akin were iskada darsame raabadkoob yani afarta shan saasaybladi asarkisa hoob isfa dhe iskada darsame kalku haankin wele haankin balan gaade insahileraas wargada kinsahi helay mana bes bara dembareed yani waa hiraabtoob la deermal yani balanaofianusharish iraabtoobla deerolankinsee wujig abusle hakahe yani soo siiyeen seedas mana laakin markaas soob kukabalat wala kin ofiye mana wala kin wele hata hobesiy arkasiye mana markaas addunyada dhan hortisadhika maas mana kulay say la sheegay kolka yani reesaasu kan markaamaun saase usul kamradana yenishaalishe lankan kamrad hooba dham wala dhiibe wal dhiibowkiya bintulkaram nga dheg diidi ree rasuulka sala allahu alay wasalam sakawnima sheena so karimna taasma e lanka muminka galbishay taas e inama alkarmu karma daybo galb lmumini lanka muminka galbishay wa fi riwaayati lbuaari muslim yaquluna dadka ma irahena alkarmu karim yaquluna dadka ma irahena alkarmu irahena rasulka inabkiya karma irahen ki karimka ay sakaawoga inama inkalmaane alkarmu karma maybua galb lmumin lanka muminka galbishay karim ewa sa rasul sala lah alay slam kalkan geedagaas oo magaala karmada kamagaala diidaa munadicinabi walaasma dhagaalaysadaano laakin zamanki hore cabdiya dagaalaysadaa anha wahy an wail bin xujrin radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alay salam qala nabiy naomay golay laa tagulo hadalkilayso laa tagulo ngarteen alkarmu karma ngarteen gedag cinabka karmanka magaalten walakin gula gulu dhaha alcinabu waay walxabalatu waay sa dhaha mana alcinabu cinab waay walabala gedagi xabala leeraay waay sa dhaha liri mana magaalasan kuira xabalada yen cinabka lay aha walxabala waa muslimun cinab iyo xabala lamadaas magan kumagaawaa rasulka rawa muslim muslim ya adis uri alxabalatu bifati lcaayi walbayalafi xabala wayugaalo aylan iskan biiskaan lbain wareeb xabla xabala iyo xabla lamadaba jaran mana alxabalatu walcinabu saas dhahay rasul walakin gulu dhaha alcinabu cinab waay walxabalatu xabalo waay dhaha mana baabunahyi hada kan baabunahyi reebo yan baabay can wasfi maxaasin lmar'ati bila yani bilaamayt wanaagyaalsi la tilmaamaw la reeb lirajulin lan tilmaamaw la reebiyan baabay ilaa an yaxtaaja huwa rajulka din bahdaayo ilaa dalika kaas ligaralin muraadan ka maayo garalkaas oo sharciyin sharaacada laga nusle wadalika ka nikaaxiha nikaax ilmarati maradiheeda nikaaxsada ushe o kale wanaxwi naxwi nikaax nikaax walilimide oo kale baabunaha yireeboyen baabay can wasfi maxaasini lmarati bilaamayta wanaagiyaalshee la tilmaama la reebiyen baabay wa lirajulin lanku rajule lan tilmaamaw ay lan rajule iblaysa suuradun letaa kadaa eta anta eta leero lan tilmaama tilmaantasoy reebow kaadiyen baabay wa ilaa an yaxtaaja rajulu rajulka lan tilmaamahay hadin bahanyi maahin ilaa dalika alwasfi tilmaantaas oo lan tilmaamahay gibirtaas tilmaam lanku biyahay hadin bahanyi maahin ligaralin muraadanka bahanyi qaralkaas oo sharciyin shareecada lang nisbay وdalika bacd mihal ka nikaaxiha guursheefadahay oo kala in tilmaam gabardiyadedi dalisaayten in tilmaamba seeqaar shay suuradiya seeto soo dheerta waydiisoo fadahay salken kolka yani tilmaamas nikaax sheefadahay ma tilmaamo korta markaas seeta seeta seeta dabeecadina seeta horeean sheegni manaa wali hata dabeecadii hohontofaylata wal sheego kora moodni mana naseecadii ay wali oo hamashadii oo binaawayt kamoodni mana haddana inta may bualankan waab damba kuleya guurba fadahay hangna seexayahay sadeeto sadeeto suuradiya kada unta walaagasa o kale tobinaamay oo kale warsaday an sheegay tan tilmaamay isku binaabsalil nikaax muraadkara jar markaas iwa nawi nawi nikaax nikaax wali limid e eh. ay lamu caamoloodo fadahay sihaladias uh, eh, in sheega kor markaas ay yani tijaari ganacsi lagalo misma e lishirka nagdo wala fadahay kalku in sheego kor sadi xaaladias markaas y laakin o walkal jar la tilmaama uh, yani reebawkaadiyan baabi can ibni mascuudin radialahu tacaala canhu qaala ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuud may ka gooley qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagolay laa tubaashir lmar'atu naag malagu mubaasharoodaas almar'ata naag kala laa tubaashir lmar'atu naag ay lamubaasharoonay nahyiwa almar'ata bilaamay kel ay lamubaasharoonay oo reed fata sifa tilmaantoha almar'ata lizawjiha tashan tilmaanta kaanahu ana zawja zawjka ibreed yanduru fida ilayha ila lmar'ati fida oo kalamidey sidni lakobsaday muttafaqun caleyh qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagolay laa tubaashir ilmar'atu naakayl mubaasharoonay mubaashara may lere lamadan qof oo dhahdiyo jirsho walbanka jar yani jirsho bese la istaabadaayo karkosdog ogdaayno saas oo kale ay weelnay mana oo si is argan ay weelnay laa tubaashir ilmar'atu mubaasharada saas mubaashara may lere yani mubaasharatu baclin ilaa baclin kofkan kofkan karjusheelikulam dadki walbanka jar saasay weelnay mana laa tubaashir ilmar'atu naakayl mubaasharoonay lakulunay naakal almarata bilaamay ay lamubashiroona jirko jirshe hoosti ay lamubashiroona aragnay a oo reedanti tisalan aragda reed tilmaanto fatasifa tilmaanto ha almarata bilaamayti ti lisawjiha hartigisa reed ibrasa sa erso an tilmaanto reed tilsi in tilmaantan biyaas reed kaanahu ana zawja zawjka lamida reed yanduru firiya ilayha ila lmarati firiya oo kale si in tilmaamasi tilmaantin wadaasi usoo hata halkan argaay oo kale lamid naga saasay walnalilay maana muttafaqun caleyh kalku dhiba kakooya mana fidni kakooyaas dhiba kakooya lakuyaab ini tan la tilmaamay si weydiyo tan shaltabo yani dhibaatadis muttafaqun caleyh baabu karaahiyati gowl insaani islaamkana may kadadaale booskini dhisnaado eedan kadadaale waligees booskan kaburburo fadi yani eeda yani kudigtoonade baabu karaahiyati gowl insaan goolshay shay ambaabay fi ducaai ducaafisha marki ducaysadaa ku goolaw allahuma akfir lii in shita yani saas ku goolaw kaashadee bal yajzimu huwa insaanka jazmiya bidalabi dalabka jazmisade baabu karaahiyati qowl linsaani insaan gool shay kahashadiisi an baabay fi ducaai ducaa fisa ka goolaw kaashadi allahuma ya allah ale ikfir dhaafa li an indhaaf in shita ilah hadi fadaas ilah hadi fadaas indhaaf elaw tan yade kaashadi an baabay bal yajzimu huwa insaanka jazmiya bidalabi le ilaahu dembigay dhaafsan ere maahin oo fadaas makadaraw mana an caiشhata radi allahu taala ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may ka golay laa yagulana axadukum axadkin ay ernay allahuma ikfir lii inshita ernay wa allahuma arxamnii inshita ernay allahuma ya allah aleyo ikfir dhaaf li ani dhaaf inshita hadi fadaas ilah hadi fadaasi dhaaf allahuma ya allah aleyo arxam naxariis ni ani naxariis inshita hadi ad fadaas sa ernay a sawalareed liyaczim hijazmiyoy almas'alata suaali bal yajzim hodhamayn liyaczim higooyoy almas'alata suaal kaw hisiyoy sharda kirnay inshita sharduha kirnay od fadaas ernay liyaczim igooyoy almasalata su-aalihi gooyoy wa may wali fainaw janiye laa mukriha kogasabo law lilahi gasabo mawjudu ma ahan hortog ilahay wali fadaw lay sameeye mana langasabaayo hoog walku el araw ilahay mijar malku inshita walku yani laku araw mijarta hadii ad fadaas mee yani hadii ad fadaas mana may meel lakufaami yani hoog makilihi an ya ya meel lakufaami mana hadii ad fadaas yani an hoog makili hoog inkwal makili adi adi odaas adi ad odaas sanadaas mana kalkun hoog makili ti adalata yani meelo lakufahma inshita hoose lakufahma hortub lang ifaha majar ilahi lang hoog walka eraw ilahay mabajaro subxaana wataala kalkun reed mayle welase su-aalasi toosen su-aala rasul sala allahu alay salam laa yakulana axadukum axadkin erne allahuma ya allahu aleyo ikfir daafali ana lahanta indaaf inshita tifadaas allahuma ya allahu aleyo irxam naxariisni aning inshitadifadaasada yarnay way hadkinsada yarnay balki duaysada liyaczimhi gooyoy ama liyaczimhi jazmiyoy almasalata suaalihi jazmiyo ilaah dembigay dhaaf ilaah inacriso le yaroyo may weli fa inahu shaniya horta ilahay walifadaw lay sameeye maahin fa inahu shaniya laa mukriha koo gasabaw law lilahi gasaba mawjudun mahaan ilahay lan gasaba hookalemaljar horta walifadaw lay sameeye kalku inshitang darto mutafaqun caleyh wa fi riwaayati limuslim walakin liyaczimhi jazmiyoy wal yucadim hiwinayoy alrakbata dalabkana hiwinayoy a ilahay wali kutuugi inisiyawna hiwinayo hay ragbadana hiwinayo may wali fa in allaha tacaala ilahay laa yatacaadamu muwinadaw hu ala shayun shay makuwinadaw shaygaas acdaahu ala siya shayga siya ilahay wal alla wal wiin hadii ada su-aalado walaagan wiin may odoonka insual ilahay meeraw mana wal kas ilahay kasiiye mana lawin ilahay subxaana watacaala kalkan walba yani waa kay in yar haysatoy wali fadaas ilahay warsayo wa fi riwaayatin limuslim walaakin liyacim igooyoy kawisyoy do-aada liyacim ay liyajzim hijasmiyoy su-aali hijasmiyoy wal waan hiwinayoy alrakbata dalabka ilahay kufadaw walaad ilahay warsadaasan walwinhi haaden winay mana fa in allaha tacaala may wel ilaahay saa yatacaadamu muwinadaw hu allaha tacaala ilahay makuwinadaw shayun shay makuwinadaw shaygaas oo acdaa huwa alla siyaw hu shayga siyaw ilahay wali ka siyaw adoon shay siyaw makuwinadaw adoonkay may walwinka in warsadi meeraw ilahay wali fadaas warsay ragba winayred waan anasin radi alahu taala anhu muslim weriye saasa waan anasin radi alahu taala anhu gaala anas may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahay rasulka may golay ida daca axadukum axadkin hadii tuugo ilahay tuugaw falyaczim hijazmiyoy almasalata su-aal hijazmiyoy walaa yaqulana huwa axadki ayarnay allahuma ya allah la inshita adi fadaas faacdinisi ayarnay wa may wali fainaw shaniye laa mustakriha koogasamaw lah lilahi kasabaw mawjudun mahan qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasul shamay gora idaa dacaa axadukum axadkin hadi tugaw ilahay tugaw falyaczim huwa ahadki gooyoy almasalata s suaali gooyoy iadkaayo suaali gooyo ey falyajzim oo kalo ijazmiyoy almasalata suaali ilahay tugaw ijazmiyo kawisiyoy sharday kiirnay walaa yaqulana ahadki ay goolnay jasmlaanganagadaas markaas walaa yaqulana hu ahadki erne allahuma ya allahu aleeyo min shitati fadaas facdi anta ilahu siniani si a erne hadi aamig kutabi may weli fainahu in alxaala washana laa mustakriha laa mustakriha koo gasabaw lah lilahi gasaba mawjud mahano ilahay lang gasaba hokalamajar kalka insitangartoililay mana yani jazmi ilah hangisi hangin wel in narisay dhawa mutafaqun aley xadiskana mutafaq wa baw karahiyati gowli masha allah